alxamdulilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdulilah cala kuli xaal waxaa madlabkii labaad ayaynu ku guda jirnay waxau sheekhu oo ahaa shardiga wuxuu inoo sheegay shardigu xagga luqada inuu yahay alcalaamatu laazima calaamada laazimada ahee joogtada ah luqada horto shardi calaama ayaa la yidhaahdaa sida qur-aankaba faqad jaa faqad jaa ashraatuhaa waxaa yimi ama ashraatu saaca waa calaamadihii saacadda laakiin laasimadaa uu raaciyey kollay yani kutubta usuulka iyo kutubta luqadaba in badanaan ka firiyo laazimada may raacinin laakiin halka uu ka soo qaatayna kole imay suurtogelin inaan helo xagga istiraaxaanna wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa maa yatawaqafu wujuudu shay calaa wujuudihi waa waxa uu ku taag shardi waxaa la yidhaha wuxuu ku taagan yahay shayga jiritaankiisa sharciga shayga uu ku taagan yahay ayaa shardi la ydhaahdaa ee weliba xaqiiqadiisana ka baxsan en xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa ka tirsanayn ee haddii la helana aanay ka dhalanayn shaygaa in la helaa laakiin haddii la waayo shaygaa in la waayo ay ka dhalanayso ayaa la yidhaahdaa marka wuxuuna yidhi shayga wujuudkiisana waxaa looga jeedaa wujuudkiisii iyo jiritaankiisii sharciga ahaa ee aahaartiisii sharciga ahayd ay ka dhalanaysay sida weysadii oo kale dee shardi bay salaaddii u tahay labada markhaati inay soo xaadiraan ay meesha yimaadaan shardi bay nikaaxi u tahay waa qolyaha markaas qaba shaaficiyadoo kale waxay u qabaan rugni inuu yahay labada markhaati oo arkaanu nikaax shan labada qof ee markaa isguursanaya iyo weliga iyo labada markhaati iyo siiqada oo iijaabkiiyo markaa qabuulkii ayaa iyagu ka dhigaa laakiin waa qoliyaha markaa iyagu shardiga ka dhigayaa haddaa wuxuu hi sheekhu ashardu fi luga shardigu xagga luqada alcalaamatu laazima waa calaamada laasimada ah wa fi listilaaxina maa shay baa la yatawaqafu uu ku taagan yahay shayga uu macnaha ku taagmayo wujuudu shayi shayga jiritaankiisu calaa wujuudihi jiritaankiisa wuxuu ku taagan yahay ayaa la ydhahdaa shayga sharci ahaan inuu jiro oo la yidhaha shaygaasi waa shay sharci ah waxa uu ku taagan yahay ayaa la yidhahdaa shardi oo wa weliba haday khaarijan waxa ka baxsan can xaqiiqatii xaqiiqadan shaygan yacni uu shardiga u yahayna xaqiiqadiisa uu ka baxsan yahay oo walaa yalzama aanu ka dhalanaynin min wujuudihi jiritaanka uu isagu shaygaasi jirana wujuudu shayi shayga jiritaankiisi aanu ka dhalanaynin walaakin yalzamu ka dhalaya min cadamihi waayitaankiisa cadamu dalika shay shayga waayitaankiisu waxaynu ku garan doonaa misaalka ayaynu caddayn doonaa wlmuraadu biwujuudi shayi shayga jiritaankiisana waxaa looga jeedaa wujuuduhu sharci waa jiritaankiisii sharciga ahaa aladii kaasoo tataratabu caleyhi ay ka ratibayso aahaaruhu sharciya aahaartiisa iyo raadkiisa sharci ahaa kal wuduui oo lisalaati u sugnaaday shardiga wey weysadii oo salaadii shardiga wey wa xuduuri shaahidayni labada shaahid iyo labada marag xaadiritaankood weeye oo licaqdi nikaaxa iyagoo nikaaxa gudubkiisa shardi u ah haddaba wuxuuna yidhi falwuduu'u shardun shardi buu u yahay liwujuudi salaati salaad jirideed iyo helideed salaaddii asharciyati ee sharciga ahayd allatii taasoo tataratabu calayhaa ay ka dhalanaysa ee ka ratimayso aahaaruhaa raadyaalkeedii oo raadyaala ka dhalay waxay min kowniha ahansheeda saxiixatan mid saxiixa ay tahay mujzia mujziatin mujzi'atan oo gudaysa mubri'atan lidimma oo dimadiina markaas beri yeelaysa walaysa alwudu'u waysadu mana ahaanin juz-an ma ahaanin min xaqiiqati salaadi salaada xaqiiqada juz ka mida ma waqad yuujadu lwuduu weyse in la helaba la arkaa walaa tuujadu salaa salaada aan la helin wuxuu leeyahay sheekhu weysadu waa shardi waxay shardi u tahay waa qofkii dee weliba dee biyihii oo kala helayey jilbaqididuulaynka isagu markaa waysadu shardi waxay u tahay iyo laga maarmaan in la helo salaad sharci ah oo ay ka ratibanto raadkii ay lahayd oo marka salaad saxiixa salaad sharciya la helo muxuu yahay asartiiyo raadka ka dhashaa salaaddii inay noqoto salaad saxiixa inay noqoto mid mujzi ahoo farankii laga doonayay u guddaa inay noqoto mid dummadii qofkan beri yeesha oo aanay saarmaanin salaadi iminka salaaddii casar haddaana tukanin dumadaadii waa mashquulo salaadii baa ku saaran oo dumadaadii mashquul ku ah marka asarta ka dhalaysa waxa weeye inay salaadii salaad saxiixaa noqoto inay salaad mujzi ah oo markaa faralkii kaa gudda noqoto salaad markaa dimadaadii beriyeyso inay noqoto idan markaa waxaynalaha galaya maa yatawaqafu wujuudu shayi calaa wujuudihi imika jiritaan shay waxaynuma ka dhigaynaa salaaddii maa yatawaqafu wujuudu shay shay jiritaankii oo salaada ah waxa uu ku taaganya baa la yidhaha calaa wujuudihi sow inama odhanin waa weysadii waayo salaada jiritaankeedii oo looga jiro wujuudkeedii sharciga ahaa wuxuu ku taagan yahay weysadii idin weysadii baa shardi ah wuxuu yidhi welila xaqiiqadana waynu ka baxsan yahayoo walaysa alwuduu'a judan min xaqiiqati asalaa weysadina markaa ma aha qayb ka mid aha salaadda xaqiiqadeedii ee waa shaygaa ka baxsan salaadda xaqiiqadeedii wuu ka baxsan yahy waa uu ficilkaa la soo samaynayo salaada ka hor wuxuuna yidhi walaa yalzamu min wujuudi wujuudu shay haddii la helana aanu ka dhalanaynin shaygaa in la helo ku taagnaa oo masalan weyse waa la heli karaa laakiin juz-ana qayb min xaqiiqati caqdi cabdinikaaxi nikaaxa gudubkiisa xaqiisa ka mid ahaa wamaahiyatii iyo gundiisa iyo lafdiisa waqad yaxduru shaahidaani inay soo xaadiraan baalka labadii markhaati wala yancaqidu nikaaxa nikaaxina aanu guntamin waxaa kaluu inoogu miisaaliyey labada markhaati inay soo xaadiraan oo goobta ay yimaadaani markaa nikaaxa iyo guur la caqdinayo shardi buu way u yihiin jiritaanka guur ee sharciyeed in la yidhaha guur sharciga ayaa xasilay ama guntabayn la yidhaahdo labada markhaati imaatikoodu shardi buu yahay oo shardi wuxuuga yahay markaa dee isagii la helo ee wujuudkiisii sharciga la helo ayaa axkaamtii ulahaasna oo marka raacsanaya ayaa axkaamtiina raacaysa aahaartii iyo raadadkiisina ay ka ratibmayaan oo wujuud sharci ayuu leeyahay macnaheed waxa weeye in axkaamtiisiina uu raacsado asaabtiisana ay kala tibanto laakiin labada markhaati xaadirritaankoodu nikaaxa caqdigiisa xaqidiisa ka mid maaha wujuud ka mida ma aha maahiyadiisana iyo xaqiiqadiisana ka mid maaha maahiyatu shay maahiya waxa la nisbatun ilaa maa huwa ama ilaa maahiya yani wuxuu yahay ama waxaa la dhahaa kunhu shayu xaqiiqatuhu shayga lafdiisa iyo xaqiiqadiisana waa la ydhahdaa markaa labada shaahida xaadirritaankoodu maaha qeyb ka mida caqdiga nikaax xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa iyo lafdiisa iyo guntiisa waxaa la arkaa labada markhaati inay soo xadireen guurkiina aanu guntamin oo wakti kaleba la qabsado ama layskuba khilaafo ayaa la arkaa yani waxaa la waa cidda markhaatiyadu inay shard yihiin qaba shafciyadoo kale inay rugn yihiin bay qabaan wa xuduuru shaahidayni labada shaahid xaadiritaankoodu fii caqdi nikaaxi axadna shadun buu liwujuudihi sharci jiritaankiisa sharciga ha uu yahay bixaydu soo yastasbicu u raacsanayo oo ay raacayso marka axkaamuhu axkaamtiisi oo watatarattabu calayhi aahaaru raadkiisana ay kala tibayaan walaakiin laylisa maahane xuduuru shaahidayni labada shaahidkoo xadiritaankoodu may ahaanin juz-an qayb may ahaanin min xaqiiqati caqdi nikaaxi nikaaxa caqdigiisa xaqiiqdiisa ka mida ah waa maahiyati iyo lafdiisa guntiisa waqad yaxduru shaahidaani inay soo xadiraan baarka wala yancarid nikaax nikaxna aanu guntamin ashardu waruknu waa shardiga iyo rugniga yatabiqu shardu waruknu shardi iyo rugni way iswaafaqaan min jihati ana kulla minhumaa mid kastoo labadooda ka ahaaday yatawaqafu calayhi waxaa ku joogsanaya wujuudu shayi shayga in la helu jiro wujuudan sharciyan jirid sharciya wayakhtalifaani waxayna isku khilaafayaan fi anna sharda shardigu amrun weeye khaarijun ka baxsan can xaqiiqatii iyo wamaahiyatii gundiisa ka baxsan weeye ama ruknu fahuwa juzun waa qayb min xaqiiqati shayi shayga xaqiiqadiisa ka mida wamaahiyatii iyo maahiyadiisa ka rukuuci wey fi salaa fahuwa ruknun fiiha waa rukni id huwa isagu juzun min xaqiiqatiha weeye walaa yataxaqiq wujuudha sharcina ma xaqiiqooya biduunihi la-aantii walwuduu waysadu shardun bay lisixati salaa salaada ansixitaankeed shardi buu yahay id laa wujuuda lahaa salaad jirid uma sugnaani biduuni wayse la'aanteed walaakinu amrun khaarijun waa mid ka baxsan can xaqiiqatiha buu ka baxsan yahay wuxuu sheekhu inoo sheegayaa bal shardi iyo rugni waxay isku waafaqaan iyo waxay isku khilaafaan wuxuu leeyahay shardi iyo rugni waxay iska waafaqaan marka laga eega dhinaca ah mid kasta oo rugniga iyo shardiga ka mid mida ah, shayga jiritaankiisa sharcigaahi waa ku taagan yahay jiritaankiisa sharcigaahi waxa uu ku taagan yahay in la helo shardiga iyo rugnigaba oo xaggaa way iska waafaqsan yihiinoo in labadoodaba shayga jiritaankiisa sharcigaahi uu ku taagan yahay xaggaa way iska waafaqsan yihiin laakiin maxay iska khilaafaan waxay iska khilaafayaan shardigu isagu xaqiiqada iyo maahiyada shayga wuu ka baxsan yahay rukniguna waa qayb xaqiiqada shayga iyo maahiyadiisa iyo lafdiisa ka mid a tusaale inoo soo qaato hadda iminka rukuucdu iyo sujuudda iyo faatixada akhrinteedii arkaantii aynu garanaynaa salaada rugni iyo tiir bay ka mida weeye waa juz yacni xaqiiqadiisa markaa ka tirsan oo aanay salaada jiritaankeedii sharciga ahaa la-aanteed rukuuc la-aan sujuud la-aan faatixaad aanu jiraynin oo xaqiiqadiisiiba ka tirsan waana qayb ka mid a ah, waana qayb la-aantii aanay salaadii jiritaan sharciga yeelanaynin weysadu ayaana marka uu qofkii dee biyihii karayo ee uu haysto shardi bay u tahay salaada anfixitaankeeda oo iyadoo qofkii biyo uu haysto uu karayo weyse la-aan hadduu ku tukado laa yaqbalo salaata xadiidka xataa yatawada ilaa inta ku weysay waa ka xadiidka weysadu shardi bay salaada anfixitaankeeda u tahay oo jiritaan sharciga ma yeelanayso weyse la-aan jiritaan sharcigan waxaan uga jira qofku dee intii la samaynayeyba wuu samayn karaa oo wuu istaagi karaa wuu xidhan karaa faatixadii baa wari karaa waa rukuucaysu waa wari karaa laakiin jiritaan sharciga salaad sharciga ma noqonayso waysalaaamu laakiin haddana waysadii kama tirsano xaqiiqadii salaade way ka baxsan tahay oo shayga ka horreeye weye inta badan shuruuduna way ka horraysaa arkaanuna waa shayga ku dhex jira yatabiqu shardu iyo warugnu waxay iska waafaqaan min jihati ana kula minhumaa mid kastoo labadooda ka aaday yatawaqafu calayhi waxaa ku taagmaya wujuudu shayi shayga jiritaankiisa wujuudan sharciyan jirid sharciyadu jiro wayakhtalifaani waxay isku khilaafayaan fi ana sharda shardigu amrun khaarijun waa arrin ka baxsan can xaqiiqati wa maahiyati xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa uu ka baxsan yahy xaqiiqa iyo maahiya wa isku cadu tanaada ma cadfu tafsiir wa iscaddaynayaanuun ama ruknu rukniga miyaaka huwa juzun waa qayb min xaqiiqati shayi shay xaqiiqadiisa iyo wa maahiyatihi maahiyadiisa ayuu ka tirsan yihi ka rukuuci fi salaa waa rukuucdii salaada oo kale fa huwa ruknun fiihaa rukuucu waa rukni salaada dhexdeeda ahaaday id huwa isagu juzun min xaqiiqatihaa waa qayb ka mida ah xaqiiqada salaada walaa yatacaqaqu mana dhaboobayo wujuudaha sharci jiritaanka salaada ee sharcigaahi biduunihi biduunihi rukuuc la-aanteed jiritaankii sharcigeed maxariqooyo waalwuduu'u waysadu shardu may lisixati salaati salaadda ansixitaankeeda shardi bay u tahay id laa wujuuda lahaa biduunihi yacni salaadu jiritaan ma yeelanayso wayse la-aanteed walaakinu amrun khaarijun can xaqiiqatiha arrin ka baxsan xaqiiqadeeda weeye ashardu waasabab waxay imaanayaan shardigii iyo sababtii wuxuu yidhi yatafiqu shardu wasalab shardiga salabkuna waxay si waafaqaan min jihati ana kula minhumaa mid kasta oo labadooda ka aday murtabitun bishayin aakhara shay kaluu ku xidhan yihi bixaydu si oo laa yuujadu aan la helaynin haada shayu shaygaa lama helayo biduunihi la'anti walaysa axaduna midkoodna ma ahani bijuزin min xaqiiqati xaqadiisa qayb ka mida ah maahan wayakhhtalifaani waxaanay isku khilaabayaan fii ana wujuuda sababi sabab helitaankii yastalzimu wuxuu laasimsanaya uu keensanaya wujuuda almusababi wuxuu sababaya helitaankiisa jiritaankiisa ilaa limaanicin maanic inuu is hortaaga mooyaane fasababu sababku yufdii wuxuu gaadhsiinayaa ilaa musababihi wuxuu sababayey bijaclin yeelid mina shaarici ka haday ama shardu falaa yalzamu min wujuudihi kama dhalanayo wujuud lmashruudi fiihi kii loo shardeeyey helidiisa iyo jiritaankiisu kama dhalanayo wuxuu leeya sheekhu shardi iyo sabab oo iyaguna sababka aynu soo marray shardigana wa in magu dhex jirno waxay iska waafaqsan yihiin marka laga eega dhinaca ah mid kasta wuxuu ku xidhan yahay wax kale oo shaygaa kalu ku xidhan yahay lama helayo shaygaa sababka iyo shardiga la-aantii midkoodna kala mid ahaa sababka iyo shardigu midkoodna kala mid ahaa xaqiiqada shayga kala mid ahaa midkoodna xaqiiqadii shayga kala mid ahaa haddana shaygii waa ku xidhan yahay sababka iyo shardigaba oo shardi iyo sabab la-aanteed shaygii jiritaanna yeelanayo maxay iska khilaafayaan waxay iska khilaafayaan sabab haddii la helo waxaa laasima inuu wuxuu sababayay inaan la helo inuu maaniciyo waxis sortaagaan yimaadaan mooyaane oo sababku musababkiisa ayuu gaarsiiyaayo gaarsiindaana ilaahay baa markaasaa ka yeelayo masalan iminka bunwadii aynu surisoaniyo inannimadii inuu ilmahani ninkan ama islaamtan inay dhashayu ilmo u yahay waa sabab mar haddii sababtaa la helay oo labadaa waalid midkood dhinto qasab dhaxalkiisi buu leeyihi ilaa limaanicin maanic inuu yimaado mooyaane masala ama uu addoon noqdo ama uu gaal noqdo ama uu qaatil iyo dilaba noqdo mooyaane laakiin shardigu isaga jiritaankiisa ka dhalan maayo shaygan loo shardinayey yacni jiritaankiisu ka dhalan maayo iyoin helaa oo de waa weysadii oo waxaan nidhi weysadii horta salaaddii waa la imaanayo weyse la-aantee ma jirayso hase ahaatee intuu qofku weysaysto ayuu maanta iska weyse qabi karaayo ama iskagaba seexan karaa ama qur-aanka ayuu iskaga akhrisan karaa oo salaad inaan la helin baa la arkaa halkaana way iska khilaafsan yihiin sababkuna laabudfaa haddii la musababkiisii waa in la helaa laakiin shardi haddii la helo mashruudkiisii waana la heli karaa lamana heli karo yatabiqu shardu wasababu waxay iska waafaqayaan min jihati ana kula minhumaa mid kasta oo labadooda ka ahaaday murtabit wuxuu ku xidhaya bishayin aakhira shay kale bixaydu si-oo laa yuujad aan la helaynin hada shayu shayan biduunihi la-aantii walaakin laysa axadumaa maaha nin bijuz'in qayb mid xaqiiqatihi xaqiiqadiisa ka mida ah ma ahaanin wayakhtalifaani waxaana isku khilaafayaan fii anna wujuuda sababi sabab jiritaankii iyo helitaankii yastalzimu wuxuu laasimsanaya e waajibsanaya wujuud almusababi wuxuu sababayey helitaankiisa iyo jiritaankiisa ilaa limaanicin wax diidaya inuu meesha yimaado mooyaane fasababu yufdii sababku wuxuu gaadhsiinaya ilaa musababihi ayuu gaadhsiinaya gaadhsiintaasina waa bijaclin yeelid min ashaarici shaaric xaggiisa kaata uu ka yeelay inuu sababkaasi musababka gaarsiiyo ama shardu falaa yalzamu min wujuudihi jiritaankiisa kama dhalanayo wujuud lmashruudi fiihi kii loo shardinayay jiritaankiisa aqsaamu shard shardiga haddaba qaybihiisa ashardu shardigu min xaysu tacalluqihi marka la ku tacalluqitaankiisa bisababi aw ilmusababi uu ku tacalluqayo yanqasimu ilaa shardin lisabab wa shardin lilmusabab ayuu qaybsamayaa faalawalu kore huwa aladii waa ka yukmilu sababa sababka dhammaystiraya wa yuqwii xoojinaya معنى sababiyati fiihi macnihii sababniyo ku xoojinaya oo wayajcalu ka yeelaya asaru raadkiisana mutaratiban calayhi mid ka ratibma kaalcamdi lcudwaanba weeye shardun buu lilqatli u yahay alladii dilkaas huwa isagaa sababikaa bilqisaasi qisaas minal qaatili laga qisaaso waajibitaankeeda sabab buu u yahay waalxifdu xifdigii iyo shayga oo meeshii shayga lamidkaa lagu ilaaliyo lilmaali lmasruuqi xifdiga maalka laxaday u sugnaaday shardun buu lisariqati tuugada u yahay allatii taasoo hiya iyadu sababun sababu ah liwujuubi lxaddi xad inuu ku waajibo cala saariqi wa muruuru lhawli sanadkii inuu soo wareego calaa nisaabi ilmaali maalka nisaabkiisii shardun ayuu linisaabi u yahay alladii kaas way sabab lizakaa zakada sababta u ahaa washahaadatu shahaadada fii caqdi nikaaxi nikaaxa gunudkiisa iyana loo shahaadadu nikaaxa shardun bay lijacli hada alcaqdi shardi bay u tahay caqdigaa inuu noqdo oo laga yeelo sababan sabab inuu u noqdo lijacli hada alcaqdi caqdigaa in laga yeelo sababan litaratubi litaratubi alaahaari sharciyati caleyh aahaartii sharcigaha inay ka dhalato waxau leeyahay sheekhu shardiga wuu qaybsamaa dhowr dhinac marka laga eega ama layska taagaabu qaybsamaa xagga inuu ku tacalluqayo sababta iyo inuu ku tacalluqayo musababka wuxuu u qaybsamaa laba qayboodoo mar shardi sababku u noqdaa marna shardi wuxuu noqdaa musababka ka sababtaa marna kala sababaya ka dhalanaya mar hadduu ka hore yahay ee sababka shardiga u ah shardigaasi wuxuu xoojiyaa wuxuu dhammaystiraa uu xoojiyaa sababkuu dhammaystiraa macnaha sababnimadiisana wuu sii xoojiyaa waxaanu ka yeelaa asarkiisi iyo raadkiisi inay ka ratibanto masalan iminka dil uu qof qof dilo dilkaasi waa sabab in yacni la waajibiyo in la qisaaso qaatilkaa dilay maxaase shardi u ah waxaa shardi u ah dilkaasi inuu yahay dil bareera inuu yahay dil cudwaan iyo xadguduba inuu yahay ayaa shardi ah marka imika camdiga cudwaanka ay shardigaasi wuxuu yaallaa qatliga iyo dilka ayaa loo shardinayaa sababta u ah qisaasta in qofkii qaatiligaa la qisaaso xirziga xirzi waxaa la yidhaha meesha lagu ilaaliyo xoolaha xirsulmithl in maalkan la xaday uu yahay maal lagu ilaaliyey meeshii maalka la mida lagu ilaalin jiray xirsulmithligiisa lagu ilaalin jiray maal lagu ilaaliyey inuu yahay oo maalkaasi muxaras yahay shardi bay u tahay tuugada sababta u ah in qofkan gacanta la tiro xadku ku waajibo idan tuugadii waa sabab waxay sababaysaane musababkeeduna waxa weeye gacangoyn iyo xadka maxaase shardi u ah sababka maxaa shardi u ah tuugada in maalkani la xaday uu yahay muxaras fii xisi milihi shayga la midkaarkii lagu ilaalin jiray mid lagu ilaaliyo waa yahay masalan sanad inuu usoo wareega nisaabkiisa maalkiisa ka goyska ahaa waa shardi uu leeyahay nisaabku inuu sanad usoo wareegaa nisaabkana haddaba wuxuu yahay sababtii ay sakadu ku waajibaysay nisaab xoolaa oo saka goysa haddii la helo wuxuu sababayaa sakadii waajibitaankeedii maxaa si haddaba nisaabkaa shardi isagana u in labiyo toban bilood ay usoo wareegaan ayaa shardi u ah idan waa shardi markaa iminkana sababtii shardi u ah markhaatigu waa qoladii qartay inuu shardi yahay caqdiga nikaaxa shardi buu u yahay in caqdigaa laga dhigo sabab ay ka ratibanto aahaartii sharciga ahayd wuxuu laha shardun min xaysu tacaluqi bisababi uu ku tacalluqayo aw ilmusababi yanqasimu wuxuu qaybsanaya ilaa shardin lisabab shardigu sababku leeyahay wa shardin lilmusabab iyo shardi kala sababaya uu leeyahay falawalu kore waladii waa ka yukmilu sababa sababka dhammaystiraya wa ku xoojiy ama wa macna sababiyati fiih macnaha sababnimana ku xoojinaya wayajcalu ka yeelaya asaraw raadkiisii mutaratiban calayhi mid ka ratibma oo ka dhasha kaalcamdi alcudwaani waa badheerkii xadgudubka ahaa sadmu lilqasli u yahay alladii qasligaasu waysaru sawiisa bilqisaasi qisaas waajibitaankeed sababteeda min alqaatili kii dila laga qisaasto waalxirsu lilmaali masruuqi inuu meeshii lagu ilaalin jiray ku ilaagsan yahay maalka la haday shardun buu lisariqati tuugada u yahay allatii sariqaas wahiya iyadoo sababun sababo ah liwujuubilxaddi cala saariqi xad inuu saariq ku waajibo wa muruuru sanadinu calaa nisaabi ilmaali u soo wareegaa shardun buu lin nisaabi u yahay alladii waa sababu lizakaa zakada sababta u ahaa washahaadatu fii caqdi nikaaxi shardun ayuu u yahay lijacli hada alcaqdi in sababan laga dhigo litaratub alaahaari sharciyati caleyh asaartii sharciga ahayd inay ka dhalato wa shardu lilmusababi shardiga musababku uu leeyahayna mithlu mowtilmuwarisi kii la dhaxlay ee wax dhaxalsiinaya dhimashadiisa weeya xaqiiqatan oo xukman inuu u dhinto wa xayaatu lwaarisi kii waariska ahaa waa inuu dhintaa ee wa xayaatulwaarisi kan dhaxlaya noloshiisa weeye waqta wafaati lmawruusi kan la dhaxlayaa waktiguu dhimanayay ama mawtu lmawruusi xaqiiqatanow xukman inuu kan la dhexlaye dhinto xaqiiq ahaan u dhinto ama xukm ahaan u dhinto wa xayaatulwaarisi kan dhaxlaya noloshiisa wey waqti wafaati lmawruusi kan la dhaxlayo waktiga u dhintay waa inuu nool yahay misaalku waa kaa fahumaa labadani shartaani waa laba sharood lilirsi dhaxalkii ayay u yihiin alladii kaasoo sababu sababta alqaraaba ay tahay aw izawjiyata ama isri aw ilcusuba ama casabannimo wuxuu leeyahay shardigu markuu musababka kala sababayaa uu shardi u yahayna waxa weeye masalan qofka la dhaxlayaa inuu dhinto xaqiiqatan oo ynu dee asinaynu ognahay ama xukman oo masalan qofkii la waayo oo kala dee qaadi xukumo inuu dhintay waa shardi ka wax dhaxlayaa wakti ou ka dhaxlayaa la dhaxlayaa u dhintay waa inuu noolaa isna labadaasiba waa laba shardi oo ay leeyihiin dhaxalku dhaxalkiina waa musabab maxaa sabab waa qaraabada amasan walaala yihiin ama aabba iyo hooye isu yihiin ama sawjeeda inay isqabidan ama cusuubadan iyo casabanimadan hadduu qaraab iyo cusuuba waa isu dhow yihin halma kuga kala duwana qaraabada waxaa la odhan karaa dee waxaa soo geli karaa kuwii faralay kuwa faral cusubada hadiyo goral waa kuwii markaa cashuureen faralka ahayn wa shardu lilmusababi milu mowti muwarisi kan la dhaxlayo wax dhaxalsiinaya dhimashadiisa way xaqiiqatalo xukman inuu dhinto waxayaatul weeye kan waariska ah inuu nool yahay wakti wafaatilmawruusi kan la dhaxlayo wakti uu dhintay fahumaa labadani shardaani bay liliirsi dhaxalka u yihiin aladiina halkaasoo sababu sababtiisu alqaraaba ay tahay aw izawjiya ay tahay aw ilcusub ama casabanimo iyo qaraabanimo ay tahay xigtanimo ay tahay wayanqasimu shardu shardigu waa qaybsamayaa biictibaari masdari istiraabihi marka la eege la ictibaariyo shardintiisu halay ka soo fulayso wuxuu qaybsamaa ilaa shardin sharciyin wa shardin jacliyin shardii sharcigu yeelay iyo shardi ay dadku yeeshaanay dhigteen fashardu sharci shardigee sharciga ahi maa kaana ku ada weye shardindiisa halka ay ka soo fushay ashaaricu uu yahay shaarica ilaahay uu yahay ama rasuulkiisa ay ana shaarica huwa aladii waa ka ishtaradahu shardiyey litaxqiiqi shayi shayga xaqiijintiisa ayuu sardiyey wa mihaaluna waxa weeye buluuqu sagiiri kiina inuu gaaro sina rushd da-daa markaaad dee hanuunka waxay shardahay litasiimi lmaali ilayhi maalka in loo dhiibo wamiaalu wamilu waxaa la mida ama wamihaaluhu waxaa kaloo weeye saa'ir shuruud shuruuddaynteeda kale allatii taasoo ishtaradaha shaaricu uu shadiyey fi lcuquudi caqdiyaalka watasarufaati takrifallada walcibaadaati waljinaayaati iyo jinaayanka waxyeelooyinka wuxuu leeyahay sheekhu shardigu wuu qaybsanayaa haddana marka laga ega cidda uu ka soo fulaya shardigeen shardi ka dhigaysa yaa ka dhigaya shardi ee shardigan uu ka soo fulaya marka laga ego shardi sharciya iyo shardi jacliya buu noqdaa shardiga sharcigaa waa ka uu yahay halka uu ka soo gulay ee cidda shardisay ee uu ka soo gulay shaarica uu yahay ee shaaricuu u shardiyey shaygaa xaqiijintiisa uu wax kala shardi uga dhigay masalan kii yaraa inuu qaan weliba isagoo rashiid ahoo diintiisii adduunyadiisaba hagaajisanayo uu qaan gaadhaa shardi baa ilaah uga dhigay in xoolihii loo dhiibo fain aradtum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum xataa idaa balaguu nikaaxa in aradtum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum markay deeqaan gaadhaan haddii aa hanuun ka garataan ay waxoodii hagaajisanayaanona iska baabinayn maalkooda u dhiiba waxaa la a waxa la yaaliya wuxuu shuruuday karaahida shaaricu caqdiyada u shardiyey ama tasarufaadkii u shardiyey ama cibaadaadkii u shardiyey ama jinaayaadkii u shardiyey ee sharcigu uu shardiyey waa shardi sharci baa la odhanaya fawayanqasimu shardu biictibaari masdari istiraadihi marka masderka yaabka shardintiisu ka soo fushay la eego ilaa shardin jacliyin wa shardin shardin sharciyin wa shardin jacliyin fashardu sharci huwa maa kaana masdaru ishtiraatihi waa kau aday masdarka sardindiisu asaaric ey ama saaricabaa humasare huwa ladii waa ka ishtarada shardiyey litaxqiiqi shayi shay xaqiijintiisa ayuu shardiyey wa misaalna waxaa weeye buluqu saqiiri sina rushd siniga iyo hanuunka inuu gaaray isagoo hanuunsan litasliima almaali ileyhi maalka in loo dhiibaaba shardi looga dhigi wa mihaaluhu waxaa kaloo mihaalkiisu yasaari surud shuruudda inteeda kale allatii taasoo ishtaradaha shaaricu shaaricu uu shardiyey fi filcuquudi caqdiyaalka uu shardiyey iyo watasarufaati waxyaalaha tasarufaadka ay dow ku taktagri faraan waalcibaadaati iyo cibaadooyinka waljinaayaati iyo jinaayooyinka iyo wa washardu ljacli shardiga jacliga ahee dadku ay yeesheenna huwa shardu waxa weeye huwa maa kaana masdaru shiraadihi warka u ahaaday shardindiisu meesha ay ka soo rushay iraadat almukalaf qofan mukalafkaa doonitaankiisa un ka shuruudi waaba sida shuruudda allata yashtaridu annaasu ay shardinayaan bacdun barkood ay shardinayaan calaa bacdin fii cuquudihim wa aw ilati amata yashtariduha almukallafu uu sardinaya fii tasarufihi tasarufkiisa alladii kaasoo yatimu dhammaystirmaya biiraadatihi munfarida iraadadiisiiyo doonitaankiisa kayda kan waqfi si waqafkii oo kale wuxuu leeyahay shardiga jacligaahina waa shardiga shardintiisu ay ka soo bushay qofka mukallafkaa dooritaankiisa sida shuruudda ay dadku qaarkood qaar kale cuquuddooda iyo tasarufaadkooda u shardistaan iyagaa shardi qabsaday ama yacni iyagoo dhexdooda maahe qof qura ayaa shardistay uu isagu iraadadiisa munfaridada kula yimi sida waqafkii oo kale waxbuu waqfiyey wixiina shardi buu u yeelay inse isaa la yidhaahdo kaasina waa shardigu qofku yeesho weeye shardulwaaqifi waaqifi ka shaarici watin wajiisgib idinku wareegay fi sharxi alqawaacid alfiqiya in la raacayo shardiga waaqifka siduu u waqfiyey ayaa loo raacaa si amasia shaaric oo kale loo raaco wa shardu ljacli huwa maa kaana masdaru ishtiraabihi waa ka waaday halkuu kamasdarka uu ka sabliya shardintiisu iraadatu mukalafka mukalafkaa doonitaankiisa ka shuruudi alatii yashtariduha annaasu ay shardinayaan bacdu markood calaa bacdi ay u shardinayaan fii cuquudi wa aw alatii yashtariduha almukalafu uu shardinaya fii tasarufi aladii tasarufkiisaasu yatimu dhammaystirmaya biiraadati lmufrida doonitaankiisa keliga ah kalwaqfi sida waqafkii oo kale marna yacnii dad baa isu shardinaya oo waa kaa hore oo kale marna yacni qofku ficil uu isaga la yimi oo keligii oon cid kale ku xidhnay ayuu shardi u dhiganayaa waana jira calaa shuruudihim muslimiintu waxay shardistaan dee ayay ku soconayaan shardi markaa xalaal xaaraantinimaynaya ama xaaraan xalaalaynaya mooyaane almuslimuuna calaa shuruudihim wa haada shardu shardigana calaa nowcayni waa laba nooc annowcu alawal maa yatawaqafu calayhi miduu ku taagmayo wujuudulcabdi cabdiga jiritaankiisaaba ku taagan bimacnaa ana almukhallafa yajcalu wuxuu ka yeelayaa taxaquqa alcabdi caqdiga xaqiiqowgiisa mucallaqan mid lagu xidhay calaa taxaquqi shardi shardiga xaqiiqowgiisa amadiinkaasu ishtarada uu shardisay shardigii waxay noogu soo qaybiyeen shardiga laba qaybood shardi sharciya iyo shardi jacliya macnaha shardi uu shaaricu shardiyey iyo shardi oo mukalafku shardistay shardiga jacligaa ah baynu ku jirnay wuxuu yidhi wa hada shardu calaa nawcayni shardigani waa laba nooc annawcu alawal nooca hore waxa weeye maa yatawaqafu calayhi waxa uu ku taagmayo wujuudu alcabdi caqdiga wujuudkiisa sharcigaabaa wuxuu ku taagmayaa shardiga bimacnaa ana almukallaf qofka mukallafka ahi yajcalu wuxuu ka yeelayaa taxaquqa alcaqdi caqdiga xaqiiqowgiisa mucallaqan mid lagu xidhay calaa taxaquqi shardi shardiga xaqiiqowgiisa alladii ishtaratahu ee uu shardistay walihaada sidaa daraaddeed huwa min shuruudi salab salabka shuruuddiisa ayuu ka mid yahay mislu tacliiqi ilkafaala oba kafaaladii oo lagu xidho calaa cajzi ilmadiini kii qaamaysmaayo oo ka caajiza can ilwafaa'i inuu oofiyo deenkii lagu lahaa oo tacliiqi talaaqi ama furiinkii oo lagu xidho calaa amrin arrin lagu xidho kaan yaquula الزوج waa inuu ninkii lisawjatihi xaaskiisii ku yidhaahdaa mihaal ahaan in saraqti haddii aada xaddo fa anti adigu taaliqu waad furan tahay wa yusamaa hada nooc min ashuruud noocan shuruuddaa waxaa la yidhaahdaa bishardi almucallaq shardi mucallaqa baa la yidhaahdaa waalcaqdu almushtamilu calayhi caqdiga koobsadayna bilcaqdi almucallaq caqdiga la tacliiqiyo wax lagu xidhay ayaa la yidhaahdaa waxau sheekhu leeyahay noocan ah shardiga jacliga ahee yacni shardiga ku noqday doonidda qofka mukallafkaa wuxuu qaybsanayaa laba nooc nooca koowaad waa shardi uu ku taagmayo caqdiga wujuudkiisii sharciga ahaa iyo helitaankiisii ayaa shardigaa ku taagmaya oo ku xidhmaya bimacnaa qofkan mukallafka ahi wuxuu ka yeelaya caqdigan uu gelayo iyo gunudkan uu samaynayo mid ku xidhan in la helo oo uu xaqiiqoodo shardigan uu shardistay idan wuxuu noqonayaa markaa shuruuddii sababta ayuu ka mid noqonayaa ilayse waataynu soo qaybinayna waa shardi sababku leeyahayo shardi musababka kala sababaya uu leeyahay ayaynu ku soo macnayna oo labadaa qaybood baynu usoo qaybin idan marka uu ku taagan yahay caqdigiiba xaqiiqowga shardigan wuxuu noqonayaa shuruudi sababka ayuu ka mid noqonayaa tusaale ahaan kafaaladii oo uu ku xidho inuu qofkan qaabaysani daynta bixin waayo bise wuxuu leeyahy qofka aniga ayaa ka damiina oo kafiilka ah hadduu dayntaa bixin waayo marka marka uu dayntaa bixin waaye ee uu ka cajisay dayntaa bixinteeda ayuunbay kafaaladu imanaysaa amaa talaaqi iyo furiinkii oo lagu xelay weeye amar iyo arin masalan inuu ninka xaaskiisii ku yidhaahdo haddii aad meeshaa tagto waad furan tahay haddii aad guriga ka baxdo waad furan tahay haddii aad qof qofkaa raacdo waad furan tahay wuxuu sheeku inoogu miisaaliyey haddii aad waxaddo kolay miisaalkaana waa laga yar wanaagsana haddii aad waxaddo adigu aad furan tahay ayuu yihi waa markaa furiinkii oo arrimaha lagu xidho oo weliba markay furiinka tahay yacni marna waa yacni tacliiq ayaa looga jeedaa marna yacni haddii aad waxaa samayso waad furan tahay oo waxaa nooga jeeda un waa yacni halkii mansiladii dhaarta ayuunbu gelayaayo wuxuu doonayaa un inuu waxaa kaga joojiyo ama waxaa ku yeelsiiyo ee niyadiisa markaa furriin kuma jiro taa culimmada qaarkood baa inkastaba dabarudumbeelay ka maraan yacni iyagu ka dhigaa dhaar oo kala mariya midna waa mid caadiya wuxuu leeya waxaa haddii aad samayso waa adiga furanta furin caadiya buu ka jeedaa waxa u noocan markaa shuruudda ashad lmucallaq waa la yidhaahdaa caqdigan koobsamina alcaqd lmucallaq caqdigaa la tacliiqiyey ayaa la yidhaahdaa wahada hada calaa nawcayni waa laba nooc annawcu lawal maa yatawaqafu calayhi waa miduu ku taagmayo wujuud alcaqdi caqdiga jiritaankiisa iyo helitaankiisu bimacnaa ana almukallaqa yajcalu wuxuu ka yeelayaa taxaquqa alcaqdi caqdigan xaqiiqowgiisa mucallaqan mid lagu xidhay ayuu ka dhigayaa calaa taxaquqi shardi shardi xaqiiqowgiisa alladii shardigaasoo ishtaraadahu shardistay walihaada sidaa daraaddeed fahuwa min shuruudi saob sababka shuruuddiisii ayuu ka mid noqonayaa midlu tacliiqi alkafaala waba kafaaladii shaaficiyadu marka qof la damiiranayana kafaala ayay yidhahdaan marka maal laka la damaan qariyo damaan bay idhaahdaan laakiin qolyaha malaa'igta qaar baa yani xataa maalka meeyashadiisa kafaalay idhaahdaa mislu tacriiq ilkafaalati oo lagu xiro weeye calaa cabdilmadiini kii qaamaysnaa inuu ka caajiso anigu wafaa'idayntii inuu bixiyo ow tacliiqi talaaqi ama furiinka oo calaa amrin arrin lagu xidho ow kaan yaquula zawju waa inuu lisawjatii ku yidhaahdo in saraqti haddii aad waxaddo fa anti aaliqun adigu waad furan tahay wa yusama hada الnooc min الshuruuط bishardi اlmucallaq waa la yidhaahdaa wاlcaqd اlmushtamil calayhi cadiga koobsayna bilcaqd اlmucallaq ayaa la yidhaahdaa walaysa kul اlcuqud wataصarufaat may ahaanin caqdiyada oo dhan iyo taصarufaatku taqbalu tacliiq tacliiq mid aqbalaysa fa minha waxaa ka mid ah maa laa yasixu tacliiqu calaa shard waxaan ansaxaynin in shardi lagu xidho wahiyo cuquudu tamliikaat waa cuquudda wax milkisiinta allatii taasoo tufiidu faa'iidaynaysa milka alcayni cayn milkinteed aw ilmanfaca ama manfaca milkisiinteed biciwadin ciwad iyo wax la dhaafsaday oo biduuni ciwadin yacni lagu milkiyo wayulxaqu biha waxaa la haleeshinaya caqdunikaax waalkhulc ayaa markaa la haleeshiinaya wa minhaa waxaa ka mida incuquudu tasarufaat maa yaqbalu tacliiqa wax aqbala in lagu xidho cala shardi lmulaa'im shardiga munaasibkawa mis kafaalati saman lacagta kafaaladeedii oo lagu xidho calaa shardi istixqaaqi lmabiici shaygii mabiicda ahaa mudashadiisa waxau sheekhu leeyahay haddaba cuquud oo dhammi iyo tasarufaad oo dhammi tacliiqa ma aqbasho waxaa ka mid a ah, cuquudda kuwaan aqbalaynin shardi waxaa ka mid a ah, cuquuddan milkisiinta cuquudda wax milkisiinta ee faa'iidaynaysa cayn in lagu milkiyo ama manfaco in lagu milkiyo ama ciwad iyo wax isdhaafsi oo kale ha ahaate sida iibkii oo kale iyo ijaaradii oo kale ama biduuni ciwadin ha ahaat sida hibadii oo kale yani waayo waxbaa la ismilki wax isdhaafsi oo kale ha ahaate sida iibkii oo kale iyo ijaaradii oo kale ama biduuni ciwadin ha ahaat sida hibadii oo kale yani waayo waxbaa la ismilkisiinayaa oo caqdigani wuxuu faa'iidaynayaa cayn milkinteedin la milkiya ama manfaco in la milkiyo oo qaarkood ciwad sida dee masalan iibikii oo kale iyo kiradii oo kale kiradii waa manfaco la ismilkisiinayo biciwadina hibidii oo kale waa biduuni ciwad iibkii oo kale waa biciwadin oo waxbaa la dhaafsanaya ayagu ma aqbalaan buu leeya tacliiqa waxaana la haleeshinayaa buu leeyahay guurka iyo khuluca ayaguna tacliiqa ma aqbalaan siba hadduu markaa xagga gabadha ka yimaado xagga ninka hadduu ka yimaado ayaa qaarkood baa markaa tacliiq inuu aqbalayo ayaguna tilmaama ibn aljawsi oo kale isagoo aclaam lmuwaqixiinkiisa wuxuu markaas ku xoojinayaa in cuquudda tamliikaadkana ku bannaan yahay tacliiqu haddii xaaja ama maslaxa ama daruura ay ku jirto waxaa kaloo ka mida ah cuquudda iyo tasarufaadka wax aqbala in lagu xidho shardiga munaasibka wahum oo shardi aan munaasib u ahayn aan aqbalaynin masalan waxa weeye lacag ayaa la kafaalo qaadanayaa laakiin shardi waxaa u ah haddii shaygan mabiicdaahee la kala iibsaday la muto oo masalan nin qariibahoo aan la garanaynin ayaa masalan xoolo keenay magaaladiibuu xoola keenay markaasaa nin baa iibsanayaa dabeedna wuxuu leeyahay haddii shaygan mabiicda layga iibinayo la yeesho hadduu neefka xaday haddii aan u harahayn markaa nin baale aniga ayaa ku kafaalo qaadaya laakiin bishardi waa haddii mabiicda dee la muto oo cid kale ay yeelato walaysa maha ninku lilcuquud watanfirwaa taquulu tacliiqan mid aqbalaysa fa minhaa waxaa ka mida ah maa laa yasixu tacliiquhu midaanu ansaxaynin in lagu xidho calaa shardin wahiya cuquud tamliikaat waa cuquudan yacni milkisiinta allatii taasoo tufiidu faa'iidanaysa milka alcayni cayn milkinteed shay cayn aw ah ilmanfaca ama munfacayo waxtar milkinteed biciwadin ciwad markaa lagu milkeeye wax la islaabsaday oo bikayri ciwadin wa yulxaqu bihaa waxaa la aleeshiinayaa cuquuda tamliikaadka caqdu nikaax walkhulc hulcuna waa ruuxii dumara ayadoo ah, dee tiraada intaa qaado i fur ama nig wadaado intaasaan kugu furayo bixiyo ayana wa minha yulcuqud tasruwaad waxaa ka mid a ah maa yaqbalu tacliiqa mid aqbalaya in lagu xidho calaa shardi lmulaayim shardi munaasib ah mid kafaalati thaman waa lacagtii oo kaloo la kafaalo qaado calaa shardi istiqaaqi lmabiici mabiicada mudashadeeda iyadoo loo shardinayo wa min alcuquudi waxaa ka mid a ah maa yasixu mid ansaxaya tacliiquhu cala ayi shard markaa la doono xataa walow kaana hayra mulaalimin munaasaba xataa ayuu ahaaninin kalwakaalati wlwasiya waa wakaaladii wasiyada oo kale annawcu haaniina waa shardu lmuqtarinu bilcaqdi waa shardiga la xidhiidha caqdiga mitlu nikaax waa guur oo kale bishardi an laa yukhrija zawju zawjatahu min baldatiha inaanu ka saarin ow bishardi an yakuuna laha xaqu talaaq ama in xaq furriin uu sugnaado wa kalbayci bishardi an yuqadima almushtari inuu kafiilan bisamadi lacagta u keeno wa bishardi an yaskuna baayicu inuu markaa dego fi daari lmabicati daartaa markaa labi limuddati sana muddo sanaba waalfuqahaa'una mukhtalifuuna waa isku khilaafsan yihiin fii yajuusu iqtiraanuhu waxa uu bannaan yahay inuu la xidhiido oo mina shuruudi ka mida bilcuquud ay la xidhiidaan faminhu lmudayiq wa minhum lmuwasic wa minhum lmutawasit bayna hada wa dak waxaa ka mida kuwo cidhiidhiya waxaa ka mida kuwo waasiciyo fidiya waxaa ka mida kuwo dhexdhexaysan labadooda waxau leeyahay sheekhu waxaa cuquudda ka mida iyo heshiisyada iyo gunudyada mid ansaxaya in shardi kasta lagu xidho walow yaanu mulaa'im iyo munaasib ba u shardi alyaaliyo shardigooda wakaaladii qofkii wakiilanayey shardi aliyo shardiga horu ku xidhi karaa wasiyadiiyo dardaarankii iyadana shardigii la doono ayaa lagu xidhi karaa oo shardi walba ayuu aqbalaya ama mulaayim ha ahaado ama mulaayim ahaan nooca labaad ee ayadana haddaba shuruudda ka mid a ah, ama shardigan jacliga labada nooc ee u qaybsamayo oo wuxuuna yidhi mid waa midu cabdiga lafdiisuba ku taagan yahay ka labaadna waa shardi cabdiga la xidhiidhaya cabdigii kuma taagnaa laakiin cabdiga ayuu la xidhiidhsan yahay masalan waa guur cabdi guur baa la samaynayaa bishardi laakiin ruuxi doonayd waxay leedahay waa inaad reerkayga la deganaa waa inaad magaaladayda deganaadaa bishardi waa inaad gabar kale ila guursan bishardi waa in yacnii aan xilligaan doonaan u xaqa furiinka aan anigu yeeshaa masalan waa iib bishardi waxaa la yidhi qofka mushtarkaa ee wax iibsanaya waa inuu lacagtan waaba intaas lacagtan doolarkii waxaansa faalso noqotaay bishardi waa inuu kafiil keenaa bishardi waxbaa la la yidhi baayacan iibiyey daarta inuu sanad sii deganaado ayaa la shardiyey markaa fuqahaduna ee way isku khilaafeen waxyaalaha ay bannaan tahay shuruudda ay bannaan tahay xuquudda inay la xidhiidho culimada qaarkood waa ciidiyeen qaarna waa waasiciyeen qaarna waa dhexdhexayseen masalan guurka oo kale haddii aynu ka soo qaadno yani waxay u qaybiyaan caqdiga nikaaxa marka uu la xidhiidho shardi inuu shardigaasi waxyaalo caqdigu keenayo yahay iyo inuu mid munaafi oo ka hor imanayo yahay iyo miduu nafcigiisu markaa ruuxa dumara usoo noqonayo iyo inuu yahay shardi uu sharcigu diiday oonu ogolayn inuu yahay ayay u qaybiyaan masala shuruudda ay waajibka tahay in la oofiyo waa waxyaalaha ka mida cabdigu waxyaaluu keenayo maqaasidiisii een xukunka ilaah iyo xukunka rasuulka toola doorinaynin masalan guurkii waxaa loo sheegay wanaag in lagu wada dhaqbo inuu nigu gabadha nafaqeeyo inuu rabeelkeeda siiyo inuu markaa meel wanaagsan dejiyo inaanu xuquuqdeeda markaa ku gabood farin inaanay markaa gurigiisa ka bixin idan la-aan yacni inaanay gurigiisa cid yacni aanu wadma aanay soo gelinin inaanay alaabtiisa yani kaga tasarufin wixiisa yani wuxuu cid u idmo mooyaan taasi waa shardi waxyaalihii caqdi uu keenayey iyo maslaxadiisii markaas kamaqaasidiisii iyo muqtadayaadkiisii ka mida weeye waa bannaan yahay in la oofiyaana waajib bay noqonaysaa waxaa jira shuruud in la oofiyaa aanay waajib ahayn iyadoo caqdigina u ansaxayo masalan waxay anfilaysaa muqtada caqdigii bay anfidaysaa cabdi u keensanayey masalan inaanu gabadha nafaqaynin inaanu la macaamuloonin inaanay meher yeelanin inay isaga nafaqayso inay wax siiso yacnii inuu bishii ama sanadkii habeen u yimaado waxay leeyihiin shuruuddaasi lafaahaanteeda baatil bay noqonaysaa caqdigii baa anfilaysaa xaq markaa caqdiga ku waajibay intii aanu caqdigiiba guntaminna yacnii way ridaysaa markaa ma ansaxayso bay yidhaahdeen caqdiga nafdiisu saxiix buu iska noqonayaa shuruuddani dee macno ka dheeraada caqdiga ayay u noqonaysaa shuruudda waxaa jira shuruud masalan ruuxa dumara uu nafci ugu sugan yahay tusaalahaan waxay soo qaataan inay gabadhu shardisato waa meelahaan iminka halkan inoogu dhigay oo kale inaanu daarteeda ama beledkeeda ka saaray ama aanu la sabrin ama aanu la guursanin culimada in badan baa qabta in guurkaasi saxiix yahay shardigaasi laakiin aanu waxba ka jirin aanu oofinaynin culimada qaarna waxay ku tageen inay waajib tahay waxa uu markaa u shardiyey inuu markaa fuliyo u oofiyo shardiga isagu uu sharcigu diiday ee aanu sharcigu ogolayn oo kale waxaa ka mid a ah masalan inay gabadhu shardisato in la furo ta lama qabo gabadhaa hore aad qabto bishardi waa inaad furtaa oo dabeetana caqdigii sidaa lagu sameeyo taa markaa iyada lama ogola waayo nebigu walaa tas'al ilmar'atu dalaaqa ukhtiha litakba maa fi surxati aw ilaayaha yani si ay u roogato wixii markaa weelkeeda ku jira buu diiday marka haddaba wuxuu leeyahay sheekhu shuruudan fuqahadu waa isku khilaafeen kuwa cidhiidiyeyna waa ka mid kuwa waasiciyeena waa ka mid oo yacni banneeyey kuwa markaa dhexdhexaysana waa jiraan wa min alcuquudi waxaa ka mida maa yasixu minu ansaxaya tacliiqu in lagu xidho calayhi shardin xataa walow kaana hayra mulaa'imin yaanu mulaa'imba u ahaanin oan munaasib ahaanay kal wakaalati walwasiya shardi alla shardii lagu xidhaa waa ku ansaxaya anna wasaana shardu muqhtariru bilcaqdi waa shardiga caqdiga la xidhiiray milu annikax bishardi an laa yukrija zawju zawjatahu min baldatiha masha waa guur oo shardi inaanu dhinku xaaskiisa ka saarin beledkeeda oo bishardi ay kuwa la xaqu taha xaq furiin inay ayadu yeelato wa kalbay bishardi an yuqadima almushtari kafiilan bihamani lacagta inuu kafiilu keeno oo bishardi an yuskina albaayicu an yaskuna albaayicu inuu dego fi daari lmabicati daarta la iibiyey limuddati sana muddo inuu deganaado daartii uu iibiyey waalfuqahaa'una mukhtalifuuna way isku khilaafayaan fiimaa shardiga ama fiimaa shayga yejuusu bannaan yahay iqtiraanu inuu la xidhiidho oo min ashuruudi kamid bilcuquudi uu la xidhiidho fa minhum almudayiqu mid mudayiqo oo cidhiidhiya shuruuddaas ayaa ka mida wa minhum fuqada almuwasicu mid waasicino markaa isagu iska fidin baa ka mida wa minhum waxa kamida almutawasitu mid dhexdhexaysan bayna haadaakan waa seenaya wadaaka iyo kaa cidhiidiyaya falmudayiquuna haddaba kuwa cidhiidiyaa yulquuna waxay tuurayaanay meeshaba ka saarayaan iraadata almukallafi qofkan mukallafka dooritaankiisa wayajcaluuna alasla asalkana waxay ka yeelayaan fi lcuquudi washuruud altaxriim ilaa idaa warada nasu sharciyu bilibaaxati inuu ku soo aroora mooyaane wahaulaai hum aahiriyatu walaw taabacahum waa daahiriya cidda raacday wlmuwasicuunana yuliquuna iyaguna waxay sii daynayaan iraadata almukalafi qofkan la hawlay dooritaankiisa wayajcaluuna laha suldaanan kabiiran awood weyn bay u yeelayaan fii baabi alcuquudi washuruud id ilaslu cindahum alilaaxa fi shuruud walcuquud weeye ilaa idaa waradamasu bitaxriim inuu ku soo aroora mooyaane wahaulaai kuwaasina hum alxanaabila waman taabacahum waawsacu alxanaabila fii hada albaabina ibnu taymiya ayaa ugu waasacsan wa basu adilati alfariiqayni labada kooxood waxay kala deliishadeen in la fidiyo wa munaaqashatuha iyo in la naaqishaa laysa hunaa maxadno halkan mahalkeedii ma aha wayagfiinaa hunaa waxaana inagu filan ka an naquuna mutacajila inaynu nidhaahno ina araajixa huwa qowlulmuwasixiina lalmudayiqiin ka raajaxay waxa weeye kuwa waasixinaya ee kuwa xidhiiriga gelinaya ma aha waxau sheekhu leeyahay qolyaha iyagu shuruudda ciidiyey waxay meeshaba ka saarayaan qofka mukallafka iraadadiisa iyo doonitaankiisa waxaanay ka yeelayaan asalka cuquudda iyo shuruudda waxa u asalkaa inuu taxriim iyo xaaraan yahay waxay leeyihiin nas ku soo aroora shardiga iyo caqdiga banayntiisa mooyaane asalka caqdiga iyo shardigu waa taxriim waa qolaa daahiriyada daawuud azaahiri iyo ibnu xasmiyo iyo ciddii raacday kuwawaas ciyaana qofkan mukalafkaaba iraadadiisa iyo doonitaankiisa ayay ayaguna sii daayaan heegga u sii daayaan waxaa u yeedhaan suldaan iyo awood weyn xagga cuquudda iyo shuruudda baabka cuquudda iyo shuruudda iyaguna iraadoda qof geliya wuxuu doonitaankiisa ayay sii daayaan awoodda u yeelaan ayaga sidii qoladeeda cagsigooda asalku agtooda waxa weeye shuruudda oo dhan iyo cuquuddana asalkooda waa ilaaha inuu bannaan yahay inuu nasku soo arooro xaaraantinimeynaya mooyaane kuwaasna waa xanaabilada iyo ciddii raacday weliba xanaabiladana waxa ugu sii waasacsan oo xaggaa shuruudda iyo aad iyo laxaad u sii fidiya waa sheekhaan ibnu taymiya ayaa markaas aad iyo laxad halkaa baabka u sifidiya oo ugu cajo badan sida markaa mujalladka saddexaad oo in badan kaga hadlay waxaanu sheekhu leeyahay inaan adilada basino aan ka hadalno naaqishnada mahalkeedii halkani ma aha waxday nagaga filan inaan nahnaba degdegayna raajixo waa qoladaa waasiciyey ee kuwan cidhiidhiga geliyey ma aha inaynu islaan hadda inaga filan buu leeyay laakiin hadda inaad markaa shuruudda yacni meelay leedahay oo meelaha dee ay ku soo arooreen ee cuquudda waa lagaga hadlaa falmudayiquuna kuwa cidhiidhiyaa yulquuna waxay tuurayaanay meesha ka saarayaan idayrata almukallafi mukalafka doonitaankiisa wayajcaluuna alasla waxay ka yeelaan asalka fi lcuquudi washuruudi ataxriim ayay ka dhigayaan ilaa idaa warada nasu sharciyu lasarci bilibaaxati banaynnu ku soo aroora mooyaane wa haaulaai kuwaas huma daahiriyatu waman taabacahum waa daahiriya iyo cidda raacday waalmuwasicuunana yutliquuna iraadat almukalaf mukalafka iraadadiisa ayay sii daayaan wayajcaluuna lahu sulطaanan kabiiran bay u yeelaan fii baabi alcuquudi washuruud id ilaslu cindahu alibaaxa weeye fi shuruudi iyo alcuquud ilaa ida warada nasu nasilun bitaxriimi xaaraantinimeyn ku soo mooyaane wa haaulaai kuwaas hum iyo waman taabacahum weeye wawsacu xanaabilati fi hada baabina ibnu taymiya weeye wa basu adilati alfariiqayni iyo wa munaaqashatuhaa laysa hunaa maxalu halkan mahalkeedii ma aha wayakfiinana waxayna kuga filan halka an naquula mutacajiliina inaan idhaahdo inagoo degdegayna ina araajixa huwa qowl muwasiciin muwasiciina raajix waa wey qowlka kuwa waasicinaya lalmudayiqiina kuwa cidhiidiyaya ma aha iminka xanafiyada oo kale shardi saxiixa ayay yidhaahdaan iyo shardi faasida iyo shardi baatila bay u qaybiyaan wixii shardiga saxiixa waxay waa kii caqdiga wuxuu keensanaya waafaqsan ama adkaynaya ama sharcigii de ama xorki ku dureeray shardiga faasidkaana waa wixii manfaca labadan mutacaqideenka ama midkood ay ugu sugan tahay ama cid kaleba ee nooca saxiixaana ka mid ahayn shardiga baatilka ahina waa ka aan macnin saxiixyo kii faaiska midaan ahayn bishardi darbigi oonaan cidimo degin ayuu shardi ka dhigay markaa faasidka caqdigii u fasirinaya baatilkuna laqwi caqdiguna saxiix ayuu markaa noqonaya almadlab athaalis waa madlabkii iyo doonidii saddexaad almaanic hagadna waa maanicii almaanicu huwa maa rataba shaaricu waa kuu shaaricu ka ratibay calaa wujuudihi wujuudkiisa iyo jiritaankiisa wuxuu ka ratibay cadama wujuudi alxukm inaan xukunkii la helin ow cadama sababka ama sababkii inaan la helin ay butlaana sababkii inuu buro wa huwa noocaani waana laba nooc maanicun lilxukmi wa maanicun lisabab iyo mid soobka maanic u ah soobkii iyo shardigii ayuu inoo inooga soo baxay halkana wuxuu inoo gelayaa kii saddexaad oo maanici ah maanic dee waa diide iyo is-hortaagi waxaana la yidhahdaa istiraax ahaan ka uu shaaricu ka ratibay waxa uu shaaricu ka ratibay ee uu ka dhaliyey haddii isaga la helo inaan xukunkii la helin ama sababtii ay burtadu meesha ka baxdo laba nooc baanu noqonayaayo mid xukunkii mancinaya iyo mid sababta mancinayo burinaya labadaas loo qaybsamaa almaanicu huwa maarata washaaricu waa ka shaaricu ka ratibay calaa wujuudihi jiritaankiisa wuxuu ka ratibuu ka dhaliyey cadam wujuudi lxukmi xukunka jirid la-aantiisa ow xadda wasaga badaal saabka inuu buro quwa noocaani waa laba nooc maanicun lilxukmi xukunka mid diidi wa maanicun lisaabi saabka mid diidi alawalu maanicu lxukmi huwa maa yataratabu calaa wujuudihi waa ka uu ka ratibmayey jiritaankiisa cadamu wujuudi lxukmi inaan xukunkii la helin biraqmi min maca wujuudi sababihi biraqmi min waa maca ayay ka dhigantay maca wujuudi sababihi iyo sababtiisa almustawfii ee oofsay lishuruudihi shuruuddiisiina oofsaday waxau sheekhu leeyahay waxan waa maanicu iyo maanicu ka horee maanicu lxukmahi xukmiga ahi waa ka uu ka ratibmayo jiritaankiisa haddii isaga markaa wujuudkiisi iyo helitaankiisa iyo jiritaankiisa waxaa ka dhalanaya in xukunkii la waayo meesha ka baxo wuxuu xukunkii ka baxayaa iyadoo sababtiisii oo la wada oofsatay meesha ay ku jirto eegsaabkii oo shuruuddiisii oobsatay oo la helay ayaa maanic imanaya deetana xukunkii ahaa inuu ka ratibmo ayaa meesha ka baxaya alawalu maanicu lxukmi wey huwa maa yataratabu waa kau ka ratimayo calaa wujuudihi jiritaankiisa helitaankiisa cadamu wujuudi alxukmi xukunka helidiisa la-aanteed baa ka ratibmaysaa biraqmi min wujuudihi cala araqmi min iyo biraqmi min ereygaasi waa erey ay qolyahan dambe isticmaalaan waxaanu la macnayahum maca kada oo biraqmi min wujuudi maca wujuudi sababihi unbay ka dhigan tahay iyadoo sababtiisiina la helay almusabab bi sababti lisruudihi oobsaday kaana almaanicu maanicu wuxuu ahaaday xaa'ilan mid diidaya duuna wujuudil xaa'ilan yani mid iska duuna wujuudi lxukmi